adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada beretankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa qabiya xumaantiyo kulan wacan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa arbaco weeyaan taarikhdu waxay ku beegantahay labayo labaatanka nofembar sanadku waa labada kun saddexiyo ciyaaraha duwar idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan qodobo ayay ka mid yihiin xulalka oo dabcan toddobaadkan uu yahay maalinta kama dambeysa ama maalinta ugu dambeysa iyadoo hora xalay kulankii xiisaha badnaa ee brazil iyo weliba argentiin uu ahaa kulan xiiso badan laakiin ugu dambeyntii xulka wadanka argentiin ayaa ku garaacay hal gooli waxba xulka wadanka brazil sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulankii xisaab badnaa ee dhex maray xulalka urugway weliba xulka waddanka bolivia ayaynu eegi doonaa ekwador iyaguna hal gool ay ku garaaceen xulka waddanka eh, chili iyadoona sidoo kaleeto aynu eegi doono yuroga eh, sireebkiisii xalay la ciyaaray xulka waddanka faransa weliba xulka waddanka gariiga ayaa barbari ku heshiiyey halka waddanka holland iyagona lix gool ay ku garaaceen dhammaan ciyaaryahaanada ayaa u soo duulaya horyaaladooda iyadoona markaasi dabcan maanta oo arbacaa eh, ciyaaryahaanada ay dabcan imaan doonaan kooxahooda sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga waxyaabaha ugu waaweyn aynu eegi doonaa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa koobka afrika ama koobka mundiyaalka dunida israabka ee qaaradda afrika kulmadii la ciyaaray aynu eegi doonaa dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddiinu ka bilaabnana barnaamijkeena ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho waxaanu eegeynaa kulanka argentina iyo weliba xolka wadanka brazil dhexmaray ah, wuxuu ahaa kulan aad aad u xiiso badnaa la dagaalamay brazil iyo argentin markay ciyaarayaan waa labo wadan oo aad aad u dagaalama waana mid ka mid ah kulamada aadka loo jecelyaha markii la eego markii la ciyaarayo hadaba argentin iyo weliba brazil waxa weyaan waayadanba xolka wadanka brazil way ka jabneed oo xulka wadanka baraaziil dhammaan kulamadii ay ciyaareen saddexdii kulan ugu dambeysay saddexduba waa la garaacayay iyadoona sidoo kaleetna shantii kulan ugu dambeysay keliya hal kulan ay badiyeen hal kulan barbare ay galeen argentin oo iyaguna waxa weyaan toddobaadkii hore ee guuldaro xanuun badan kala kulantay xulka wadanka uruguay ayaa iyaguna badiyey oo kulankoodii lixaad xilli ciyaareedkan kulankoodii shanaad xilli ciyaareedkan koobka mundiyaalka dunida soud america ee labada kun lix labaatanka isreebkiisa iyadoona xulka wadanka argentiin lix kulan oo ay ciyaareen shan kulan ay badiyeen hal kulan ay guuldaro kala kulmeen sidoo kaleetana laba kulan waa sideed gool ay ku dhaliyeen laba goolna waa laga dhaliyay markaad eegto xalay xulka wadanka argentiin waxay ku ciyaarayeen shaxda lenal misi iyo weliba julian faris ayaa weerarka ciyaarayay ama labadaas ciyaaryahan ayaa turnaa dhanka weerarka halka sidoo kaleta ciyaaryahaanada ah lagu kala magacaabo sida ninka lagu magacaabo leselso iyo weliba mac alester eh, sidoo kaleeto enzo fernandes iyo de bowel ay ahaayeen xadigaha qadka dhexe xalay markaa ciyaaray sidoo kaleeto marcos acona iyo otemendi iyo weliba christian romero iyo mathias molino ayaa dabcan ka mida ah ciyaaryahanadii ciyaaray iyo golhayaha xulka wadanka argentinanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo emiliano martines sidoo kaleeto halka eh, tababaraha xulka wadanka brazil ninka lagu magacaabo fernando denis isagoo ciyaarayay shaxdan golhay alison sidoo kaleeto carlos agosto iyo gabriel magalas marquinos iyo weliba emerson royal halka bruno gamars iyo weliba andre ay eh, wada ciyaarayeen iyo weliba ninka lagu magacaabo rodrigo oo lamarkaa diyasha ama lambarka tobanaad ciyaarayay martinelli iyo weliba rafinha iyo weliba gabriel jesus ayaa weerarka ciyaarayay marka eh, sidaasi ay tahayna way dadaaleen xulka wadanka brazil laakiin argentin gool u dhaliyay ciidaanka lagu magacaabo tomendi ayaa eh, dabcan goolkaasi ku badiyeen lixdan saddex ciyaarta markii mareysay marka ninka lagu magacaabo jolinton oo newcastle ka tirsan ayaa isaguna inta uu bedel kusoo galay ayaa redkaar la siiyey ciyaarta markii mareysay siddeetan daqiiqo haddaba ciyaarta waxay ahayd ciyaar inaban caadi ahayn boqolkiiba afartan ka mid ah kubada haysashada ama bol position wax loo yaqaano brazil ayaa haysatay halka boqolkiiba konton ay dabcan ay haysteen xulka wadanka argentin sidoo kaleeto ugu eh, yaraan afar koorna ayaa tuurteen brazil halka saddex koorna ay tuurteen xulka wadanka argentin dhammaan shuudadeedka la sameeyey waxaa badnaa xulka wadanka brazil oo shan shuud ayay sameeyeen halka argentin iyaguna afar ay sameeyeen laakiin shuud on targetka loo yaqaano afar jeer waxaa sameysay brazil oo ka wanaagsanayd argentin laakiin sidaas aytaana laba jeer keliya ayay shuud sameeyeen xulka wadanka argentin eh, sidaas aytaana labadaasi jeer hal goli ay ku dhaliyeen marka hadda eegto banooniyada eh, inta badan mataakalada waxaa ugu badnaa xulka wadanka argentin sideed tobantansideediyo toban taakal ay ku sameeyeen halkaa todoba jeerna ay sameeyeen xulka wadanka brazil xalay sidoo kale kaleetna kubadda haysashada dhammaan baasaskii la sameeyey waa afar boqol labaatan iyo shan baas oo ay sameeyeen xulka wadanka argentin halka xulka wadanka brazil iyaguna afar iyo hal baasay sameeyeen baasaskii la dhameystiray saddex boqol lixdan lix kamid a ah waxaa xulka wadanka argentin saddex boqol konton iyo saddexna waxaa xulka wadanka brazil marka waxaad arkaysaa in labadan wadan markaasi isku mid ahayn laakiin dhanka eh, guushu waxay raacday xulka wadanka argentin oo hal gool iyo weliba waxba ku garaacay xulka wadanka brazil markaad eegto dhammaan tartamada oo idil eh, labadan wadan waxa weyaan afartan iyo afar kamid ah kulmadii ay ciyaareen afartan iyo afar kamid ah xulka wadanka brazil ayaa badisay halka afartan jeerna argentina badiya marka guulaha brazil iyo argentin waxa badan xulka wadanka brazil oo argentin guulihii ugu badnaa ay ka gaareen laakiin saddexdii kuln ugu dambeysay markaad aragto eh, xulka wadanka argentin waxaa weyaan way garaacayeen oo inta badan guuldarooyin ay dusha u saaranayeen iyadoona saddexdii kun ugu dambeysay ama afartii kun ugu dambeysay saddex ka mid ah a wadanka argentin ay garaaceen xulka wadanka brazil guushii ugu dambeysay ay ka gaaraan xulka wadanka brazil argentin waxay ahayd saddexdii julay labada kun markaasina xulka wadanka brazil ayaa laba gool ku garaacay xolka wadanka argentin gabriel jesus iyo roberto farmino ayaana labadaasi gool u dhaliyay tan iyo waxa weeyaan inta badan waxaa eh, la garaacayay xulka wadanka brazil oo argentina ayaa guulihii ugu badnaa ay ka gaaraysay shantii kulan ugu dambeysay oo saddex ka mid ah ay garaaceen halka hal jeerna barbar la galay marka waayadanba argentina ayaa ka wanaagsan xulka wadanka brazil taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna waxay ku faraxsan yihiin wacdareynta uu wacdareynayo ciiryaanka lagu magacaabo darwin nunis kahor kulanka todobaadka xiga ee maalinta sabtida ay ah wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta arsenal waa kooxda kubadda cagta mancity waliba kooxda kubadda cagta liverpool haddaba darwin nunis ayaa saddex gool eh, dabcan markaad eegto ama xulka wadanka darwin eh, uruguay ayaa dabcan eh, saddex gooli waxba ku garaacay xulka wadanka bolivia laba gool ayaa dhaliyay isaga ayaa dhaliyay darwin nunis oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee liverpool isagoona mid kamid a ah, ama iyadoona kooxda kubadda cagta bolofia lagu magacaabo ama xulka wadanka bolofia weeyaan iyaguna eh, hal gool angole iska dhaliyaan darwin eh, xilli ciyaareedkan aad yad ayuu u kulmadii ugu dambeysay xulkiisa u ciyaaray waxaad arkaysaa in eh, laba kulan ayuu ciyaaray saddex gool ayuu kulug leeyahay laba gool waa u dhaliyey laba goolna waa u caawiyay marka afar gool ayuu kulug leeyahay labadii jeer ugu dambeysay uu ciyaaray argentin ayuu gool ka dhaliyey sidoo kalena xulka wadanka balavia ayuu laba goolna uu ka dhaliyay oo ka dhigan in ciyaaryaankan innaba aanan caadi ahayn tusaalahaan kale saddexdii kulin ugu dambeysay uu ciyaaray dhammaan tartamada oedil wuxuu uu saddexdiis kulin ugu dambeysay laba gool afar gool ayuu ku lug leeyahay saddex kulan uu ciyaaray ilaa shan gool ayuu ku lug leeyahay marka ciyaaryaankan innaba caadi maaha xilli ciyaarad qurux badan ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta liverpool toddobiiyo toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray kooxda liverpool toddoba gool ayuu dhaliyay shan goolna waa uu caawiyay marka hilyaankan xil ciyaareedkan aadaed ayuu u cadareynaya marka tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxaa laga rabaa in kulanka soo socda inuu kusoo bilaaba iyo in kale markaad eegto darwin nunes waa uu cadareeyey mow saalah isagana aadaed ayuu khatar badan yahay sidoo kaleetana ninka lagu magacaabo luis dias isagana waxaweyaan wadankiisii aad ay ugu cadareynaya warka kulanka liverpool ay la ciyaari doonaan koox kubada cagta mansity waryahanadooda dhammaan way soo shaqeysteen oo markaa deegto dhammaan ciyaaryahanadii xataa goodi gagbo ayaa xalay isaguna ee kamid ah ciyaaryahanadii u cadareeyay xulka wadanka holland ama netherland haddaba urugway sanadkan waxa ay dhigayaan waxyaabay nabaanan caadi ahayn waxaana aada iyo aad loo ammaanayaa tababaraha xulka wadanka urugway ninka lagu magacaabo marcelo bielsa tababarahan waa tababare aada u khatar badan xil ciyaareed qurux badan ayuuna eh, dabcan u sameynayaa eh, uruguay dhammaan afartii kulan ugu dambeysay uu macalinku ahaa eh, saddex ka mid ah ayuu badiyey oo uruguay oo ay ku jirto kulanka argentiin ay ku garaacayeen xulka wadanka urugway sidoo kaleetana xil ciyaareedkan lix kulan oo ay ciyaareen xulka wadanka uruguay afar kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen hal kulan ayaa la garaacay saddex iyo toban gool ayay dhaliyeen shan gool ayaa laga dheliyay marka urugway iyo aad u khatar badan ay haystaan oo mustaqbala markaad eegto waxaa ku jira federicio valverdi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta real madrid ninka lagu magacaabo bentecor oo kooxda kubadda cagta sports ka tirsan sidoo kaleetana darwin nunes oo inagu aan caadi ahayn iyo weliba ciyaaraanka lagu magacaabo balisteri oo isana ka tirsan kooxda kubadda cagta ma united marka dhammaan ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahaano mustaqbal ah oo xulka wadanka uruguay ciyaaryahanada ay haystaan waa ciyaaryahanaan aan caadi ahayn sidoo kale loseto suares ayaa kamid ah ama lo suares ayaa kamid ah ciyaaryahanadii xalay kulanka ciyaarayay inkastoo toddobaatan toddoba daqiiqa la keenay sidoo kaleeto waxaa kamid a ah ciyaaryahaano kaleeto aada u khatar badan oo daayar ah oo u ciyaara xulka wadanka uruguay marka urugway sanadkan waxay doonayaan kaalinta kuwaad inay kusoo baxaan inkastoo argentina saddex toban dhibcood ay leedahay xolka wadanka uruguayna argentin shan iyo toban dhibcood ay leedahay urugwana saddex iyo toban dhibcood ay leedahay colombia laba iyo toban dhibcood sidoo kaleeto waxaa xalay wacdareysay ama wacdareeyay xulka wadanka ekwador iyaguna hal gool ay ku garaaceen xulka wadanka jili moses kasedo aadeed ayuu wacdareynaya sidoo kale waxaa jira ciiryahaan kaleeto aada u khatar badan oo ka tirsan kooxda kubadda cagta jelsia laakiin waxa uu imaan doona labada kun shan ciyaaryahan lagu magacaabo kendry bies kendry bies waa ciyaaryahan aada u dayaar wuxuuna ka wacdareynayaa koob america ama yuroga ama koobka mundiyaalka dunida isreebkiisii ee kulamada south america marka yaryaankan inaba caadimo ecuador markaad aragto shantii gol ugu dambeysay waa betin saddex jeer ayay badiyeen laba kulanna barbara galeen sideed dhibic ayay leeyihiin lix kulan oo ay ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen laba kulanna barbare ayay galeen hal kulanna waa laga badiyay marka ecuador iyaguna inaba caadimaha sanadkan way waxdareenayaan Mali Enterrement en Gazagogo Tous ensemble on fait le show On t'invite à la magie, y pas de raccourci Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie On t'invite à la magie, y pas de raccourci si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. haddiinu eegnana yurowga isreebkiisii xalay waa lasoo gabagabeeyey iyadoona wadamo dhowr ah ay dabcan kaalinta kuwaad kasoo baxeen iyadoona sidoo kaleet wadamada kalena inta badan kaalinta kuwaad kasoo baxeen ama kaalinta labaadba haddaba xulka wadanka faransa groupkan waxa weeyaan dabcan waxaa hogaaminaya xulka wadanka faransa taariikh ayay sameeyeen iyagoo markaas sideed kulan oo ay ciyaareen todobo kulan ayay badiyeen hal kulan ayay barbaro galeen sagaal gool ayay ku dhaliyeen sideedaasi kulan Eh, saddex gool keliya ayaa laga dheliyay marka sanadkan eh, xulka wadanka faransiiska ka mid yahay wadamada loo saadaalinayo kuna guuleysan karaya tartankan iyadoona markaa dabcan sanadkan wadamo badan ay jiraan oo aad iyaad u wacdareeyey iyadoona markaad aragto xulka wadanka england eh, uu ka mid yahay wadamada wacdareynaya sidoo kaleeto xulka wadanka lagu magacaabo ee faransiiska uu ka mid yahay holand sidoo kale belgiumka sidoo kale aad iyo aad ay u wacdareynayaan sanadkan sanad qurux badan ayay u tahay dabcan xulookaasi waaweyn iyadoona sanadkan laakiin laisku dhigan yahay kuwa ku guuleysan karaya tartankan maadaama laisku haysto oo sanadkan talyaaniga xataa aad iyo aad u wacdareynayo haddaba gruubkan ama group b ee xulka wadanka faransa ayaa kaalinta kuwaad ku hogaaminaya oo kaga dhammaystay sidoo kaleeto xulka wadanka holland ama netherland iyagoona sidey toban dhibcood ay leeyihiin sideed kulan oo ay ciyaareen lix kulan ayay badiyeen laba kulan ayaa la garaacay toddobiiy toban gool ay dhaliyeen toddoba gool ayaa laga dhaliyay toban goolna way haystaan halka xulka wadanka gariigan iyagana ama ay mari doonaan isreebka ee eh, yuroga labada kun afar labaatanka oo markaa dabcan ay ciyaari doonaan sidoo kaleeto ee eh, markaad eegto waxaa jira kulamo kaleeto aadaed u xiiso badan eh, la ciyaari doono eh, marka ama toos markii la eego wareegyada kaleeto la ciyaari doono hadaba sanadkan dabcan xulalka aadka u wacdareynaya oo kamida ah, xulalka aan la filaynin oo sanadkan kaalmaha koowaad kusoo baxay waxaa kamid ah xulka wadanka romania hadaba romania xil ciyaareed qurux badan ay qaateen toban kulan xil ciyaareedkan isreebka yuroga ay ciyaareen lix kulan ayay badiyeen afar kulan ayay barbaro galeen wax guuldaraa ah. xil ciyaareedka ma aysan qaadan lix iyo toban goolay ku dhaliyeen toban kulan oo ay ciyaareen eh, marka eh, inaba caadi maa sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan sidoo kaleetana eh, kow iyo toban gool keliya waa shan gool ayaa laga dhaliyey toban kulan oo ay ciyaareen sidoo kaleeto switzerland iyaguna sidoo kaleeto aad u wacdareynayaan israael xalay iyaguna way badiyeen waxay mari doonaan isreebka halka wadamada sida belaruus iyo wadanka lagu magacaabo kosovo iyo andora iyo gabi ahaanba tartankii ay ka hareen sidoo kaleeto markaa eegno waxaa jira wadamo kaleeto oo sanadkan aad aad u khatar badnaa oo aad aad u wacdareeyay sida wadanka denmark xil ciyaareedkan kaalintkooda kaga dhamaystay toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray ama yuroga isreebkiisii todoba kulan ayay badiyeen laba kulan ayaa la garaacay sagaaliyo gool ay dhaliyeen sidoo kale waddan kale u magacaabo eh, slovania iyaguna way uga cdareeyeen labaiy labaatan dhibcood finland iyaguna sideed toban xulka wadanka kazakhistan iyaguna waxa weyaan sanadkan way uga oo yuroga isreebkiisii ayay geli doonaan talyaaniga ee eh, dabcan markaa eegno xulka wadanka talyaaniga iyaguna way badbaadeen oo waxaa laga cabsanayay kulankii ukraine iyo italy ay wada ciyaarayen hadii ukraine ay badin laheyd ee eh, xulka wadanka ukraine waxa weyan kaalinta labaad yuu kusoo bixi lahaa halka talyaanigana isreebkiisi yuro mari lahaa laakiin talyaaniga sideed kulan xil ciyaareedkan oo ciyaaray afar kulan ayuu dabcan badiyey eh, labo kulan ayaa dabcan eh, la garaacay laba kulanna way badiyeen lix toban gool ay dhaliyeen sagaal gool ayaa laga dhaliyay todoba gool marka inaba caadi maaha talyaaniga iyo england ayaana ka soo baxay group c england xil ciyaareedkan sideed kulan oo ciyaaray lix kulan ayuu badiyay laba kulan barbaro labaiy labaatan goolnimo ay ku dhaliyeen sideed kulan oo ay ciyaareen xolka wadanka saddexda libax ama england saba ale entelle fait le show markale haddiinu eegnana wararka kale jira ee ciiryaanka kooxda kubadda cagta arsenaal kaya havertis ayaa ka hadlay mustaqbalkiisii kooxda kubadda cagta arsenaal mustaqbalka kaya havertis ayaa shakiyo ku jira iyadoona xidigaha ama xidigan wajahayo dhaleeceen xogan oo ku saabsan qaab ciyaareed xun havertis ayaa lixdan milyan ugu soo biray kooxda arsenal markii ku sugnaa chelsea wuxuu leeyahay aadiyad ayaan ugu faraxsanahay inaan joogo arsenal waxay ii muuqataa sidii qoyskeyga oo kale wuxuu leeyahay mar walba way adag tahay marka aad ee ka timaado chelsea sababtoo ah waxaa u dhexeeya xifaatan weyn labada kooxood sidaas darteedna waxay eh, qaadan kartaa toddobaadyo si aad eh, kalsooni aad ugu hesho taageerayaasha ayuu leeyahay kay hafarti sidoo kaleeto goolasha iyo ciyaaraha wanaagsan ayaa laga caawin ama iga caawin karaya inaan helo had iyo jeer waxaana kooxda siin doona boqolkii boqol waan ku faraxsanay laakiin wuxuu leeyahay markaa chelsea ka timid oo arsenal aad ku biirto bareshar fiican ama bareshar xogan ayaa ku saaraya marka eh, iyadoona eh, kooxda kubadda cagta chelsea markii la eego ciyaaryahankan ka havertis isaga ayaana eh, dabcan fursadaasi loo soo bandhigay waxaa laleeay marka adiga ma ku biiri lahayd kooxda arsenal isaga ayaana doortay kooxda arsenal inuu ku biiro sidoo kaleetana chelsea xil ciyaareedkii hore inta badan ciyaaryahaano badan ayaa ka tagay oo mustaqbal ahaa sida ciyaaryahanka mont oo isagu xataa ku dhibaatoonayo kaya afartiis ciyaaryahaano kaleeta ayaa ka tegay sida matthew covich oo isagana ku biira koox kubadda cagta mancity dhan kaleetana markaynu eegnona waryaha inta badan ka faalooda arrimaha ciyaaraha fabrizio romano ayaa sheegay in taageerayaasha ee chelsea in aysan filaynin in lacag badan la geliyo suuqa january kooxda chelsea ayaa qorsheynaysa inay sameyso saxiyo waaweyn suuqa january waxaynay ahaan doontaa koox markaasi dabcan degan oo aysan sameyn doonin sidoo kaleeto waxaa leeyahay buluus ayaa weli ka fiirsanaysa inay soo qaadato difaac dhexe oo cusub oo dhaqaaqida evantoni ayaa weli ah suurtagal xitaa haddii eh, dabcan ciyaaryahankan lagu heli kariyo lacagna toddobaatan milyan hadaba romano ayaa wuxuu leeyahay waxaan filayaa in chelsea ay aqli badnaan doonto waqti xaadirkan ma jiro war kadib sanado badan oo sheeko ku saabsan milkiilayaasha agaasimaha maamulayaasha ciyaartooyda wuxuu leeyahay wariyahaanka waa mid mudnaanta koowaada waxaana lasoo sheegaya in factor osemhen iyo weliba ninka lagu magacaabo evantony ay ku beeri kareen midkooda suuqa janal lakiin waxaa leeyahay chelsea markaana ciyaaryahaanadooda way haystaan xidigaha qadka dhexe difaacooda marka waxaa macquul ah hal wariyahaan inay markaas suuqa kaliibsiga ay ka baadigoobaan ayaa leeyahay kooxda kubadda cagta ee chelsea marka suuqooda inta badan weriyahaan ay doonayaan ayaa leh sans dhanka kalena dhegeystayaal haddii aynu eegnana wararka kale ciyaaraha jira ee dabcan ciyaaryaanka kooxda kubadda cagta mancity waana ciyaaryaanka aadka u khatarta badan benardo silva taageerayaasha mancity aad ayay u jecel yihiin ciyaaryaankan benardo silva ayaa sheegay in uu isku dayi doono in xidig banfiika u ciyaara ee lagu magacaabo joa nafas oo ku qancin doono inuu iska diido kooxaha ma united iyo weliba real madrid uuna doorto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity hadaba wuxuu leeyahay aad yaad aan ugu faraxsanaha qaab ciyaareedka jawow ee xidigaha da-da yar ee kasoo kacaya xulka qaranka wuxuu leeyahay kubeyrista nafas ee bermeliga waxaan qabaa inuu awood u leeyahay inuu ka ciyaari doono bermeliga waxaana isku dayi doonaa inuu yimaado ayuu leeyahay koox kubadda cagta mansity haddaba ciyaaryahankan xataa bruno fernandes waxa uu shaac ka qaaday in eh, dabcan haddii uu ku biiro kooxda kubadda cagta united uu yahay ciyaaryahaan aad u khatar badan marka way dagaalami doonaan oo labada ciyaaryahaan bortuqiiska benardi silva wuxuu doonaya ciyaaryahanka joa nafas inuu keeno kooxda mancity halka ciyaaryahanka lagu magacaabo bruno fernandes ahna kabtanka kooxda kubadda cagta manitedna uu doonayo inuu waxaweyaan isagana uu doorto kooxda kubadda cagta manited dhanka kaleetana haddii aynu eegnana dabcan kooxda kubadda cagta arsenal ama halyeyga kooxda kubadda cagta arsenal ninka lagu magacaabo david simon markii ugu horeysa wuxuu ka hadlay arunka aroram sadaali inuu markaasi dabcan uu yahay golhayaha labaad ama golhayaha kubaad wuxuu leeyahay haddii uusan u ciyaarin arsenal waxa ay saameyn doontaa fursadihiisii wuxuu leeyahay waa inuu baxo haddii uu aron uu doonayo inuu noqdo golhayaha koowaad wuxuu leeyahay labada golhaye ramsadali iyo weliba dabcan david laya way khatar badanyihin lakiin wuxuu leeyahay labaduba wuxuu leeyahay aad ay u wanaagsan yihiin ramsadali ayaana u ciyaarin arsenal afartii kulan ugu horeysay xil ciyaareedkan eh, wuxuu leeyahay waynu wada ognahay dooqa koowaad ee michael arteta waana golhayaraa sidaas darteedana waa inuu ramsadali isaga tagaa kooxda ayuu leeyahay haliyeygii hore arsenal ninkii la oran jiray david seman waxaana uu shaaca ka qaaday in ninka lagu magacaabo aaron ramsadali oo mustaqbal uu leeyahay koox badanna ay qaadan karayaan sida golahayaashii hore ee wadadii mareen ayuu mari doonaa oo inta badan arsenal waxay inta badan haystaan oo nasiib inta badan waxay u yeelan jireenba inay gacanta ku dhigaan golhay wanaagsan dhan kalena kooxa kubadda cagta stafila eh, dabcan weli waxay dooneysaa inay sii haystaan ciiryaanka lagu magacaabo ducland lus waxaana la aaminsan yahay kooxda kubadda cagta arsenal inay bushgareen doonto laakiin kooxda kubadda cagta arsenal waxaa lasoo warinaya in ciiryaankan ay dooqa ka dhigan doonto maadaama douglas loosoo doonaya isagoo xataa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta arsenal unai waxaa leeyahay ma doonayo inuu iska iibiyo maadaama ciyaaryahankan uu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu kooxda kubadda cagta aston villa weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markana haddii aynu eegno waxaynu eegi doonaa falaqeyn ku saabsan eh, ciyaaraha eh, xulkeen qaranka soomaaliya aynu eegeynaa eh, xulkeena qaranka soomaliya labadii kun ugu dambeysay markaad eegto dabcan guldaro ayaa dusha loo saariyey bal cabdulahi bootaan xidig ayaa la jooga cabdula soo dhowow waxaa weyaan xulkeena qaranka soomaaliya waayadanba labadii kun ugu dambeysay inkastoo ay dadaaleen laakiin weli waxaa weyaan waxaad arkaysaa in kulanka uganda ay u baxayeen shalay dabcan eh, uu ahaa kulan ay u qalmeen xataa eh, xulkeena soomaaliya inay weeraan xataa dhibcaay helaan maadaama ridkaar ay qaatay marka waxaa leeyahy ridkaarkaas ayaa dilay bal maxaa isleeda maxaa ka qaldanaa waa mahadsantaha cabdirashiidow eh, haddii aan ku horumarno xulkeena soomaaliya labadii ciyaarood ee ugu horreysay ee uu la ciyaaray aljeria iyo uganda ciyaaraha ka tirsan isreebreebka koobka adduunka marka la fiiriyo kulankii aljeria uganda marka lala ciyaarayo soomaaliya waxa ay u qalantay inay guulaysato eh, cabdirashiidow ciyaaryahanada soomaaliya u ciyaarayaho innaba markaasi kuma wax ceeb ah in ay soo bandhigaan ciyaarta sideedaba guul iyo guuldaro way leedahay ciyaaryahanada guul way keeni karaan sidoo kalena guuldaro way keeni karaan waana sababaha garoonka loo soo galo inaad guuldaraysato inaad guulaysato intaba laakiin in eh, adoo roose qaba haddana uganda ay halgool iyo markaasi waxba ay kaaga adkaato yani waxay muujinaysaa adkaysiga weli ee xulka qaranka soomaaliya ciyaartooydeeda ay hayaan iyo enerjiga kaasoo ay kusii ciyaari karaan kulamada kale ee u harsan walow hadda laga soo laabanayo ciyaaraha isreereebka koobka adduunka oo dib la isugu soo laaban doono haddana haddana waxaa la filayaa soomaaliya inay wax ka baran doonto labadii guuldarro oo ay ku furatay sreebreebka koobka adduunka cabdirashiidow kulanka aljeria markii eh, saddex iyo ay uga soo badisay xulkeena soomaaliya waxaa la islahaa waxa ay guuldaradan ku iloobi doontaa uganda oo halkaas waxay ka keeni doontaa dhibco aad u fara laakiin ma isa dhicinin iyadoo roosan uu jiray weliba saasay tahay ciyaaryahanada soomaalida way dadaaleen eh, aad iyo aad markaad eegno eh, dabcan xulkana qaranka soomaaliya kulanka xiga waxaa ula ciyaari doonaa xulka waddanka wadanka waxaan waxaanu ciyaari doonaa eh, saddexda juun labada kun afar cisho ama boqol sagaashan maalin ayaa ka dhiman waynu arki doonaa xulkeena qaranka waxa weyaan fursad fiican ayay haystaan waxay la ciyaari doonaan saddexda kulan soo socda xulka mozambique botswana iyo weliba xulka wadanka geni tababaraha xulkeena qaranka soomaaliya waxaa uu shaaca ka qaaday in ciyaartooyda ay dadaaleen laakiin uu shaaca ka qaaday in labadii kun ugu dambeysaba wax badan ay ka barteen marka soomaaliya waxaynu rajeyn doonaa kulamada soo socda inay markaasi dabaan ay guulaystaan waayahay markan eh, waxaynu eegeynaa eh, ciyaaraha markaad eegto horyaaladii ayaa soo laabanaya sida horyaalka brmeliga horyaalka wadanka eh, sbain real madrid iyo jerona iyo barcelona ay isku hayaan sidoo kale dhanka talyaaniga oo sanadka inter milan ay wacdareynayso sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta b h iyagu waa faransiiska sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta bayer munich iyo bayer ferkusin iyo brushia dortmund waxay isku hayaan horyaalka waddanka jarmalka aynu ku bilaabno kooxda kubadda cagta masity kulanka xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta liverpool liverpool waxa weyaan sanadkan waa inaba caadi maaha waxay ka mid tahay kooxaha u tartamaya hal dhibac ayay isku jiraan Eh, golhayaha kooxda kubadda cagta masity ederson dhaawac ayaa leeyahay sidoo kaleet waxaa dhaawacmay eh, ninka lagu magacaabo matio covage sidoo kaleet waxaa leeyahay haalan xataa shakiyaa la gelinaya bal ka waran kulankaasi masity liverpool miisaan culus ayuu leeyahay cabdullah cabdirasiidow eh, ah, waa mahadsan tahay marka la fiiriyo soo noqoshada bermer liaga waxaan toddobaadkan daawo doonaa ciyaaro aad u xiiso badan gaar ahaan kulanka weyn ee mancity iyo liverpool mancity haddii ay runtahay dhaawacyada laga soo warinaya xidigaheeda waa loo baqaa waxaan ognahay mancity rodri kulamadii uu ka maqnaa jahwareer aad u xoogan inay gashay xilli horena oo uga sii maqnaa ciyaaryahankooda eh, kifin debron eh, marka haddii iyada oo markaa lalahaa dhaawaca mancity waxa uu waxyeeleyn doonaa guulaha ay haddana wararkan soo baxayay sheegaya in halan cofasig iyo sidoo kale ciyaaryahanada kaleba uu dhaawacooda u noqdo waxaan isleeyahay liverpool waxa ay ku abuuri kartaa qalqal aad u xoogan naadiga mancity halkaas dhibicna waxay u muuqataa in man city e, laga soo reebi karo liverpool sidaa wada ognahayba intii lagu mashquulsanaa baresharka e, naadiyada e, naadiyaasha chelsea iyo arsenal iyo sidoo kale man united iyo city iyo tottenham waxaa la arkay liverpool oo hal mar hoggaan timid maadaama chelsea xogee jahwareer ay ku jirtay ma unitedna iyaduna aynan aad uga fiicnayn kulamaduna yani kaalimaha ay ku jiraan ay mar walba waxaa lagu mashquulsanaa waxay ahayd inta ay isu jiraan mancity iyo sidoo kale iraado chelsea iyo manchester united sidoo kalena dhanka horena waxaa lagu mashquulsanaa tottenham arsenal iyo sidoo kale mancity liverpool marka cid xooga gooni u saaraysa ma jirin soo daawashada kulamadeeda iyo sidoo kale dhibcaha ay soo heli doonto laakiin waxaa hal mar laga warhelay iyada oo hal dhibco usoo jirsatay hogaanka marka la fiiriyo xaaladda maasid haddan ay wajahayso oo ah in dhaawacyadan la sheegaya ay run noqdaana liverpool hogaanka ayay qaban kartaa kulankaasna kulan aad xoogan ayuu noqon doona aad iyo aad eh, cabdulaahi sidoo kaleeto koox kubadda cagta arsenal waxa weeyaan eh, iyaguna sanadkan inaba caadimaha way dagaalamayaan oo hal dhibic keliya ayaa laga sareeyaa hogaanka horyaalka brmeliga sidoo kaleeto koox kubadda cagta sbors iyo astonvilla markaad eegto kaalinta shanaad iyo kaalinta kuwaad saddex dhibic ayaa u jirta arsenal fursad fiican ayay u tahay haddii labadan kooxood waxa weeyaan barbare ku heshiiyaan soalaanoo kale mancity liverpool haddii ay galaan kooxda arsenal iyaguna ay brnford ay garaacaan waxay ka dhigantahay in hogaanka horyaalka bermeliga ay qaban doonaan barkawaran fursadda ay haysato koox cagta arsenal arsenal maxay ka rajeynaysaa labadan kulan eh, waa mahadsantaa cabdirashiidow horta arsenaaltaan naqaanay eh, maaragtay ayaantaan aan aragnay waxay u muuqataa mid ka faa'iidaysan karta fursaddan arsenaal waxaan naqaanay sanadihi lasoo dhaafay hameenka loo baahan yahay inaysan soo socon oo eh, maaragtay hal dhibic keliya iyadoo u baahan iyadoo uu naadiyaasha ka horreeyay ay isku dhageen iyadoo naadiga laga horreeyay la garaacay in iyadana sii garaaco laakiin hadda eh, sida ka muuqata arsenaal xiliyadan dambe ciyaaraha ay ciyaarayso iyo sidoo kale taatikada macalin arteta waxay u muuqataa eh, in branford ay kasoo gudbi karaan haddii nasiibka uu saaciido oo labada naadi ee liverpool iyo mancity ay isku korkufaan halkaasna ay min hal dhibic kala qaataan marka arsenal fursadda haysataa aad u fiican tahay brentford way ka adkaa kartaasaa isleeyahay haddii aysan noqonin arsenaalti aan naqaanay oo habeenada loo baahan yahay fadhiisan jirtay wahayeg markaan eegno kooxda kubadda cagta united iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea iyaguna waxa weeyaan sanadkan waynu arki doonaa e, laakiin xataa kooxda kubadda cagta united waxaa leeyahay iyagu waxa weeyaan e, xaalad xun ayay dareemayaan maadaama e, golhay onana iyo hojeland iyo weliba ninka lagu magacaabo christian ericson iyo mm. ka dhaawacmeen mm-hmm. marka xataa cashfadaya shakila gelinaya manchester united waxa weyaan kulmada soo socda kulmo adag ayaa kusoo wajahan kulanka xigana waxa la ciyaari doonaa koox kubadda cagta everton marka masalada markan waxaa weyaan waa erictanhaag erictanhaag xaaladda xun ay ku sugan yahay aad iyo aad marka la fiiriyo cadaawada everton iyo manchester united iyo sidoo kale wararka soo baxaya ay sheegaya in ciyaaryahaano aad u fara badan oo hochland uu ka mid yahay iyo xidigo kale oo aad u fara badan xitaa rashfordkii la gelinaya shaki eh, manchester waxa ay kala kulmi kartaa dhabarjab xoogan xidigaha uga maqan dhaawaca marka la fiiriyo kulankan waxaana dhumi doonta rajadii ahayd inay maalmahan kor usoo kacayeen oo la arkayay in ay kaalimaha hore soo tiigsanayeen iyaga oo eh, markaas kulamo isxiga soo badiyey macalin tenhag waxa uu mar kale wajihi doonaa madax xanuun iyo guuldarooyin haddii dhaawacyada eh, saameeyey ciyaaryahanadiisa ay kasii maqnaadaan kulamada muhiimka ah ee uu wajahayo kooxaha brmer leaga eh, sidoo kale cabdirashiid waxaa ognahay inaysan jirin nin la yidhahdo kooxdan way yartahay sanadkan oo xitaa banley ee marka qaar brandford ay dhibcaha kaa qaadan karto oo luton aan ognahay in eh, liverpool ay markaa celisay eh, marka naadigan way yartahay wax la dhahaana kama jiraan sanadkan ingiriiska macalin erigton hagna haddii eh, dhaawaca uu sidan sii haysto waxa uu saameyn doonaa horusocodka naadiga iyo sidoo kale inay dhibca ka helaan kulamada soo socda waayahay ugu dambeyntiina dan ogaado kooxda kubadda cagta barcelona iyo weliba kooxda cagta madrid waxa weeyaan kooxda kubadda cagta real madrid iyagu dhaawacyo xiddigo badan ayaa ka dhaawacan oo dabcan sanadkan kooxda kubadda cagta marengeyska waa loo yaaba haddii suuqa kaliibsiga eh, bisha january aysan galin eh, laakiin tobabaraha kooxda kubadda cagta madrid waxa uu shacab ka qaaday carlo angelotti weeyaan in kooxda kubadda cagta real madrid aysan geli doonin suuqa kaliibsiga bisha january inkastoo xidigo markaasi muhiima ay maqan yihiin haddaba ka dhaawacan kooxda kubadda cagta madrid waa tubadkatwa golhay keba sidoo kaleeto maletao jomeni fenisia jiar kamafinga bellingham iyo weliba ardogolar waxaan ognahay in juudi bellingham uu isagu waxa weeyaan uu muhiim u yahay koox kubadda cagta madrid inkastoo leeyahay ninkan traininga ama tababarka ayuu soo laabtay laakiin waxaa leeyahay isaguna wuxuu ka mid yahay ciyaaryahanada dhaawac looga cabsanaya sidoo kaleeto ardagolar iyo kamafinga fenisia jia dhammaan way maqnaan doonaan eh, tobabaraha kooxa kubadda cagta madriidna hore waxa uu sheegay inaysan geli doonin suuq kaliibsiga laakiin fursado fiican waxaa heli doonaa ciyaaryahaanada kale sida josilu iyo weliba sida ciyaaryahanka lagu magacaabo luka mudrij oo muddooyinkii ugu dambeysaba isagana waxaweyaan keedka uu fadhiisanayay sanadkan hogaanka horyaalka liliigaha aadayaa la isku hayaa kooxa cagta jaruna ayaa ah koox inabaanan caadiyan sanadkan waa dareynaysa sanadkan mucjisa ayay sameynayaan sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta ee eh, baarsha iyaguna gaafi ayaa ka dhaawacmay gaafi waxaa leeyahay waxuu maqnaan doonaa ilaa lix kulan ilaa waxaa weyaan lix bil ilaa todoba bil ayuu maqnaan doona waana inta ka dhiman siisonka laleeyahay marka eh, waxaa leeyahay dhabarjab ayay ku tahay kooxda kubadda cagta baarsha iyaguna in ciyaaryahankan ay waayaan maadaama ciyaaryahaan muhiim ah uu yahay marka gaafi waxaweyaan xaalad xun ayuu ku sugan yahay guudahaan dhegeystayaa barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiyo magaalada muqdisho waa iyaasa noo kulantay